اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب صراط حسن وعين يا كريم الحكاية الخامسة والثمانون حكاية سيدة الشناب وكي وحال حكاية الشاقي عن سيدي إبراهيم بن أدهم xaggiisi waxaa laga xikaaya sheeda lunakiya radi allahu taala canhu xaggiisana alakaraadi ahaade waxaa laga xikaaya sheegay anahu xaja inuu xajiye ilaa beyt illahi alxaraam kacbada xaggeedi oo ilaahay xurmeeyey fabaynamaa huwa fi tawaaf isagoo tawaafka ku jiro sayidi ibrahim waidan bishaabin wuxuu la kulmay dhala cunug dhalinyar ah xasan alwaji oo waji qurxoon qad acjaba annaas xusnuhu dadka cajibiyey qoraxdii wanaagiis iyo jamaal iyo jamaalkiis fasaara ibrahim wuxuu ahaaday sayidna ibrahim yanduru ilayhi oo dayaayo cunugaas shaabka ah eh. yabkii oo oohaayo as ahaaday cunugiyaas dayaa waa oohaa faqaala bacdu asxaabihi asxaabtiisi saydi ibrahim asxaabtiisi qaar kamid waxay u dhaheen qof kamid ahaa u dhahay ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ina anaga lilahi ilahana leh wa ina anaga ilayhi xaggiisa raajicuun unaqahinaaye gaflatun daklat calaa sheekh bilaa shak sheekha gafle aa soo gashay oo ilaahay xaggiis eh, dikri ilaahay asalmaami aada soo gashay shaki ma leh asxaabta raacay qaarkood saas deheen sidaas cunuga isku mashquul yahay waaye ilaahay ka mashquulsame camal ay arkeen gafla aad soo gashay sheeka shaki kuma jiro taasay ay dheheen da qalbigiisas ka dhahay ninkaas amase lisaankiis ka dhahay usa dad maqleyni suma qaala wuxuu dhahay ya saydi saydi ibraahim sugul hadlaa ma hada anadr aladi yukhaalid lbukaa daymadaan ookan dhalinyarada adays maxaas yahay oona ku dheehan ooyin qaala lahu sayidi ibrahim waxaasu dhahay radia allahu tacaala canhu nafacana biculumihi waamadana biamdaadihi ya aki walaalkeega yaw inini aniga caaqadtu maca allahi caqdan aniga maana ilaahaan balan la galay oo laa akdir fasu aftako anig fasaki karin aan ka baxi karin balankaas an awood ulahayn inaan ka baxo wailaa haddii kale kuntu had udni hadii oo ilaahay balantaas taas aan ula geli lahayn kuntu udni hada alfataa cunugaan shaabka he eh, waa soo dhawey lahay mini xaggeen usoo dhawey lahay usanimo calayhi waana salaami lahay fa inahu isagii waladii wiilkey waaye quratu cayni ishay qawoobsigeedi waaye taragtu waxaan kasoo tagay sagiiran asagoo yar wakharagtu waxaan usoo baxay faadan anoo u ordaayo ila llahi tacaala ilahay xaggiis anoo usoo ordaayo casku camal falaahayd adheheysa firuu ila llahi jamiica ayuha lmuminuun meno firu ila llahi ilahay xaggiisa aan usoo ordaayo on falkay dhanan kasoo dhexbahayaad tahay macalilmi waa kasoo tagayaad tahay ununkaasar hataa soo yaran kasoo tagayaad tahay wahaa huwa kad kabura waa kana isagii waaweynaadi kamaa taraa sidid artoosid wa inii aniga la astacyi min allahi ilahay an sariig ahaa tacaala shanigiis kor ahaaye an acuuda lishayin shay inaan unoqdo oo kharajtu canhu oon ka bahay aniga dadkaas dhan waan kasoo baxay wixii adduunya wixii ilmo aniga lahaay wixii maala lahaay dhan waan kasoo baxay waxaan unaqa waaas inaan unaqdo waxaan kasoo baxay inaan unaqdo an ilaahay uu sariigaa wataraktu law on usii dartiis uu tagay inaan unaqdo aan ka sariigaa ilahay aan ka sariigaa caza gaalib a wajala weyna <clears throat> waanshada waa inshaadi sayd ibrahim waxaas iri walaa caradad lii nadratun mud caraftu mada dahri ilaa kana lii xayثu anduru agaaru calى طarfi lahu fakaanani ida ma ida raama طarfi gayrahu lastu ubsiru ayaa muntahaa dugri ayaa muntahaa dugri wazuli wacudati widaatuka fi qalbi ilaa ywmi uxsharu hadal oo aad macna weyn kumbaarsan waaye وفعت ولا عرضت لي نظرة daymo miyuu soo darinin mud carabto ila macbuudkay ilaahay ahaay in laga bilaabo intaan aqoonsaday aniga nadro ma igu soo darinin wax aan dayo ma igu soo darinin laga bilaabo intin ilaahay aqoonsaday madadaari zamanka dhan intaan aan aan aqoonsaday zamanka oo dhan wax ah, oo daymo igu soo darinin ilaa ka eh, ilaa haddiin oon wax dayo oo daymo igu soo dariyo kana lii waxuu i ahaahay ilaahay haysu anduru main fiirihay ilaa aan ka adkaaya taas waay walaa caradad lii nadratun daymo ma igu soo darinin mud caraftuhu laga bilaabo intaan ilaahay aqoonsaday madadaari zamanka oo dhan ilaa kana ilaa hadii nadra iwasoo dayo oon maawa inaan wax dayo kaana lii wuxuu i ahaahaye ilahay xaysu aan goromayn oo usaas i ahaahaye ilahay mayn dayaayo ilaahanka ka adkaayo waayo macnaha qaam aad u weyn waayo ahelkeeda ilaa anaga yeelo agaaru calaa tarfi haddana astahay indaheega waa umasira laho ilahay ajligiisan umasira inaa meel ay kadadayra jiraa indhahaas korkaas ilahaas ilahay dartiis uu masiraa indhahaas masiraa as umasiraa fakaanani waxaan kula too ahaada as dhaha idaa raama darfi gayrahu ilahay geyrkiis nasday hadi indhahey asmaayo lastu ubsiro ma ba ba as dhaha ata hadin dayo ma arkooyo ilaale arkaa as maasha allah hadal aad uweyn waayo xaalo aad oo af oo gaari kara naadir eewaan ayaa muntahaa duqri ilaas ula khitaawa ilaa kaageyga yool yoolkeediyo su-li su-aalkeyga yoolkiisiyo cuddati yani hubk yani wixii oon hubk hubkey oon cadowa isku difaacay cudda saas widaadka fi qalbi asdaay jaceelkaadi qalbigees kusugan yahay ilaa yawma cusharo ilaa maalintii oo oo liso oo dadka lala soo kulmi haayo si loola xisaabtamo qabkii oo lala oo ninba camalkiis la wasniyo ninkiina ahlunaar naar lageli maalintii laiskulmi haayo waayo no maxshar ilaa maalintaas qalbigees ku jiraa waayo matafaaruqaayo waayo qalbigee midaaduka fi qalbi ilaa yawma cusharo ilaa y waxaa kutusa hataa xaalada oos hadda barzaka isku jira hataa eh, maxabada ilaahay qalbigiis makafaaruqaayo xasuusta ilaahay qalbigiis makafaaruqaayo uma qaala lii waxaa sii dhahay imli tag ninkii waayno oo mucaarad yahay ninkaan sheeka gaflane amaa gashisaa ninkaan mashquulsan oo isaan udayaayo o ninkii dahaay waayno waxaa sii dhahaya asdhahay imli utbax asda wasalim caleyhi cunugso salaam lacalnii atasali atasala bisalaamika caleyhi waxaan kusawar qaataa aan rajeha adnahay salaanta usi ad salaamay ano salaamaha camal ad ilamaqba an kusawar qaato aan rajeha adnahay waubridu naaran calaa kabadi beerkeyga dadka kahulcaaya inaan kuqawoojiyo salaanta asalaamays aan raje aan rajeha faataytu lfataa unugii shaabka ahaayaan u uma waqultu lahu aw na aw dhahay baaraka allahu liabika fika ilahay adoogaada ilaahay aku barakeeyo fiigaadi baaraka allahu ilahay aku barakeeyo liabika adooga fika fiigaadi ilahi aku barakeeyo faqaala waxaas dhahaya sir ya cam waayna abi aawe adoogeega ad kad kharaja ina abi as dhahay kad kharaja waa soo baxay istiغfaaran ila llah usoo ilaahay agtiisa usoo hordaayo tacaala shanihiis ku dhaha laytani shalaytada araahu arkeena cunugaad ahaa cunugii shaabka ahaa walow maratan waahidata xataa ba arkeena watakruju nafsi cinda dalika oo nafsi dayma kaas iska baxde ayga baxd hey haata hey haata wax dheer waayo wax dheer waa dheeraade waa dheeraade hey haata hey haata inaa arko waa dheer yahay wakhanaqat lcabaraat ilintii ilinkii shubmeysii ayaa qof oo neeftiisa kuxirtay qof laciiji camal laciijiisa camal neeftiya ku xir ilintiis ooyintiis oo haay neef neeftii xiranta bir asu hadlas waay waqaal waxaa daa wallahi waxaan ku dhaar ilaahan ku dhaarahaaye awadu waxaan jeclahay low anii ra'aytuhu hadii arki lahaaye waamuutu fi makaani on makaankeyga an korinto uma bakaa waa waanshida yaqulu waxaas guda gali as dhahaayo lakad xakama azamanu calaya xataa barani fi hawaaka kama tarani lakad xakama azamanu calaya zamaankii aa i xukmiyey xataa barani ilaa asiga caateeyo fii hawaaka hawada aa jaceelka aan ku qabo fiigeeda asiga u caateeyo kamaa taraani sidi arkoosi xabiibi xabiibkeygiya in facudta hadii dheeraatid fa ina qalbii qalbigeyga calaa mari zamaani zamanka dhamaantiisa ilayka daani xaggaadaas u dhow yahay xabiibi xabiibkeygiya in facudta hadii iga dhayaraatid fa ina qalbii qalbigayga calaa mari zamani zamanka intiis maraayo ilayka daanin xaggaadaas u dhow yahay wain bacuda diyaaruka can diyaari diyaartaadi haddii diyaarteeda ay ka dheer tahay guryayaada gurigeyga haddii ka dheer tahay fa shaksuka shaksigaada laysa yabraxu can yani aragtadeeya maka zuulaayo maka faaruqaayo shaksigaadi daatadaadi inaan arko indhaeyga maka maka faaruqaayo lakad askantu xubuka fi fuaadi yani jeceelkaadi waxaan dejiyey qalbigeygaan dejiyey makaanan makaan aan dejiya dahay oo laysa yacrifuhu jinaan hataa qalbigeyga kasen os igu jiro maxabadaad kaanaka kad katamta adoo shabeese camal aad kula tootahaati calaa damiiri damiirkeyga macbuudkaas walaka daawa kaanaka waxaa lato lato ahaati kad katamta qof oo shabeey oo shabeesi camal calaa damiiri damiirka ood shabeysay oo xirtay faayr si oo maxabada loo arkin fagayruka laa yamuru calaa lisaani heyrkaani carabkeeba masoo maraayo daa'iman lisaankeyna alas xusaa qalbeyna adlen ku waayaa qaala waxaas dhahay uma rajactu ilaa ibrahim hadda hadalka daahirkiisa waxawaaye yarka adhexooya taasayt waa mugtahay hadda la soo naqaa ibrahim hay taas waay uma rajactu ilaa sayidi ibrahima usoo naqday oo wasaajidun fi lmaqaam usoo sujuudsa maqaamka waqad fala lxasaa qaruurahi asqoyey bidumuuci ilintis isku qoyiyey dhagax yaryarka yaryarka oo yaryarka qaruuraha allah oo yatadaracu ila llah usoo ilaahay u tadarucayo yabki ohayo wayaqulu e dhahaayo jartu lqalqa duran fi hawaaka وayتمt العyاaل لkي arاaka لو qطعtnي في الحب arبا أما سkن الفؤاد إلى سواaka عjبt الkلق dرا klقigi dhan waa k waa kasoo haajiriya في hawاaka jacaylkaadi dart aan usoo haaji waa kasoo tagay dheer waysabtu lcayaala cayaalkiina waa agoontoomiyya saalikay araaka inaan ku arka ahaan aan yaal waysabtu lcayaal cayaalkiina waa agoontoomiyay ikay agoon camal maana cunug agoogiisi oo mays oo joog sugnay oo sunyaas ogeyn ikay araaka inaan ku arka ahaan falow khadactanii fi lharbi arban hadii oo xubiga iyo googoosid gabol gabol lama sakana fuaadu ilaa siwaaka wax adinkaas her macbudo qalbigay maku xasili laheen qaala waxaas dhahay faqultu lah waxaan dhahay udcu lah udacey cunuga hadi xaaladaasi saas isyahay udacey faqaala waxaas dhahay xajabahu allahu can macaasihi macaasihiisi ilaahay haka xijaawo waacaanahu ilaahay haku kaalmeeyo calaa maa yurdihi wixii ilaah raaligeliya oo daacaadka ducaak weyn waay weyna loo duceeya alxikaayat asaadisati wathamanuun an sheekh xikaayadii oo sideed ilaxaad waay an sheekh abi bakr adaqaq radi allahu tacaala canhu sheekh abi bakr adaqaq wiisma xikaayahay intin guda gelin turjumadiis waxyarkoo aan ka taawano isaga waxaa lahaa sheekh abi bakrka magaciis nasr bin axmed bin nasr kana min akrani junayd alwakti ahaay junayd asla wakti ahaay wa min kibaari mashaayiki misr mashaayikda misr mashaayikdaas kuwoodi waaweynaas kamid ahaay qaala lkanani waxaas iri lama maata daqaq markiis inqatacat xujat lfuqaraa fuqarada fifidaas wadaa xujadoodii waa go'day fi dukuulihi masr ay kusoo geli lahaayeen masr waa go'day wala mamnuuc manaa xuji ay kusoo gali karaan markaas waxay ku ersheegaayeen alaga wadaa ninkaasa an galoona wax kasoo akrisayena xujadoodii eh, waa go'day wakana radia allahu canhu wuxuu ahaay eh, daqaaq yaqul kii dhaho aafat lmuridi halaatatu ashyaa ninka muridiga muridka oo dariika oo ilaahay kaadaayo aafadiis saddex waaye atazwiij inaa naag loo guuriyo aafas yahay aafa waaye socodka sochaya wax su dhimaa kitaabki kitaabat lxadiid xadiidka barashadiis iyo wamucaasharatu did didkiis waxaa oo didka did siga oo oo murid dadka muriidka aheen oo suluq laakhira shaniis ku jirin ninka ula mucaamalo ah, mucaamalo loola mucaamalayo saddexdaas dadkaas camal ula mucaamalo dadka ahlu dariiqada ahayn aafa waayo usin aafa u tahay jidka asku socdo aas eh, yani muraadka askaleeyahay leeyahay as gaar waa ka cuslaa aafadaasa areeweysaa no saasay kas dhihi jiri allah guuriska la guuriyo ak asalooso xadiidka os korto muxaasharat dib wakana yaqul waxaad dahi jira laa yaslixu hada alamru amarkan waa tasawufka waay usuubada as dhahay ilaa waxalis usuubadaa liaqwaami dad kad kanasuu biarwaaxihim almazaabila ruuxoodi kuhaakeen kashi eh, khubka kashi khubka ruuxoodi kuhaakeen markaas le usuubadaa as dhahay tasawufka laa yaصلح hada الأmr ilا لأqوam qad kanasuu biarwaaxihim almazabila calىa ridan minhm haddana igoo raalina ku ah wakhtiyaarin oo saas ay doorteen oo cidna ku kalifin oo sheekh ay kshiig ay kshirig yeelin oo tarbiyeyne yeelin raaligooda esaasay oo raali ku ah oo doorteen sidaas ti wakana yaqul waxaas dhihi jiri atishtu maratan halkoo maalin an aan oomay fastaqbalanii jundiyun ay nin oo jundia ciidan ay maragti a isoo qaabiliyaas dahay fasaqaanii sharbatan waa iwaraawi markaas waa oomiyaas dahay no nin oo ciidan hene a isoo qaabiliyaas dahay waa hal maras iwaraawi facaadad khasaawatuha halkaas mar an ka badi as halkaas mar an kacawi markaas jundiga engega oo qalbigeyaasla engegi fi qalbi khasaawadeedi asdaxay engegnaanteedi qalbigeedi waxay kusoo noqotaas dhahay halaathiina sana soddon sano khasaawat lqalbiyan dareemaya yani qalbigeeya maku majecleysahanin waxyaalaha cibaadada cusbeysahay khasaawa khasaawa ku dhacay ilahanka ma kasaawada waa xun no eh, waxaa kusoxsusaaba sheekada oo baabsuubi ka dhacay waa makasheena umaleha soo roob doog loo loo jiro oo heer ramadaan waa raacayen caadada taasas aha jiri maya jaan dhexdeeda lagelaa maya ilahay lagu tuugaa walaa talab umadaa loo daciyaa wadiifkiisa baabsuufi saasa eed radia allahu tacaala canhu waan waardaabu marka maya ilaa sujua duurti maya xoolaa la qadaa marka isagoo meel fadhiyo hooshi oo akriska lu dhex jiro khasaaid itihaalaad tadaruhaad lahaayo waxaa aas waay duka adkeyga habartas dhalino ninkaan intamarkiisi sheekh cali sheekh maxamed sheekh sufi waxaas dhahay geed rubiya miyaa suiino geed oo shaaruf miyaa marka waa iska waxaa dhaha waayaas dhahay so waayasno waaan manaqahay anwaay eh, si si waasu wadaa sheeka marka waa soo baxayaas dhahay markaan xaafada imid nin eh, oo salim camaal jiraa baladida oo talyaaniya ka shaqeeyahayno shur dawla soconaay mana mashruuqaadaas ah cali see waay see usocota waay baba maanta waxaa la jiraa e, roboor alahaya baba besadin waa yar tahay asan waxaa isku dari raba afar afar shacro afara isku dari marka isag dadaal aska yahay wax badan e, e, oh, asubi cali xafidkiisa waay baba caliyo aan tahna ununka marka baab caliyo wax badan subi waxaas lahay hadii baaba ges waxaan waa farca aska no eh, marka hashuumana lagu soo qaadi alaha guri badan oo qurbaan he eh, asubi oo an isdhahay waa deeqa marki eh, doomanka as araacay inaas madax usaari alaha igo isguuri waxbadan diima badan wado ay tageen baab male arkaas baab suuf wa asaay areysan irasa waa dareemaa marki usoo dhawaadaas dhahay oo iguqeyli maxaa waa ani wahyinka bi wax zaaida keentiye ya waa kashfiya oo magaaleeda faama waxi waa yaraay markaasaa la kulmeey arrintan ushehay alaana sigusoo markaas xanaaya hadana waxaa dhawaadaas dhahay nasmarji anaga as dhahay maasnana ilaahay tuugona xaaraan maana heshiisa ijaabada wa wa waxyaalaha xijaabay waaye xaaraanka alooshi galo wixii dhan al dhahay waaashuuyaal dhahay bada naasaya marka unanka ijaabada alla nawaafajiyo saasa dadaalaya baabka suufi waktigan waa saac ilahay saas waay sheekadana xasuusiye hadda maqsuudka kitaabka asoo galno qaala waxaas dhahay sheekh abubakr adaqaq bakitu bimakata cishriina sanatan labaatan sano aan maka kuna aan ku baaki ahaayaad dhahay wakuntu waxaan ahaayaad dhahay ashtahi laban koo caanaha ishtaheeyi hal beec iisoo gali caanaha fagalamadnii nafsi nafsadeey halaaqan waa liscelihaayleya labaatkan sano fagalabadnii nafsi nafsadeeda aalib naqadi fakarajtu ilaa casfaanan aan ubahayaad dhahay fakarajtu ilaa casfaan meliraa fastadaftu hayan min waxaan martu unakdiasdhahay qabiil oo min axyaa lcarab habaaisha carab kamid fawaqad aynii calaa jaariyatin asdhahay indheheey waxaa ku dhacday asdhahay jaariya oo xasnaa qorax badan akhadat biqalbi qalbiyey dhan khabat shey ku dhacday asdhahay qaalat waxay tiri ay tiri ya sheekh oliyad ba aheed waxay tiri ya sheekh law kunta saadiqan hadii adiga masjidkan ad ku socotid oo ku run sheegaayo ad ad tihid ladahabad canka shaawatulaban caanaa od adjecl shahwadeedi od caanaa taasdhan oo qalbigaada suro waa kaa baabi leedaas farajacta ilaa maka makaad unoqole heebaa caana sodonti nooc saan marka makaad unoqole heedaa lahay watufta bilbeti kacbadaad dawaafi laheedaas aay fara'aytu markaasaa fi manaami yusuf sidiq alayhi salaatu sala allahu alayhi wasalama sayidina yusuf an riwaayo ku arkay faqultu lahu an dhaayaas dhahay ya nabiy allah akara allahu caynaka ilaahay aku hawoojiyo bisalaamatika min zaliha zaliha ood ka nabad gashi fitnadeedi ya ishaas ishaas ilaah ku qaboojiyo aa manaamka dhexdeeda waay faqaala li sayidna nabiy llahi yuusuf waas dhahay asdhahay asdhahay yaa mubaarak ninki la barakeeyo bal anta adiga akar allahu caynak adigin ishaada ilaa qabooda bisalaamatka in casfaniya naagti waayno casfaan isku adkaayno casfaniya naagti aan shaqaayo waayno ood ilaahay ood kana wadgashi Eh, ilahay eh, taa ishaan allah ku qaboojiyo uma talaa yusuf sala allahu alayhi wasalam cas akri aayada waliman kaafa maqaama rabbihi janataani aw sugnaadi bisawtin latin soot ahaatu jilacsan as ku akriyo waanshadu marka xisad taasay u dhamaatay waanshadu waa inshaadeen ah, niman awliyada kamida ah, hataa oo wixiinaw yusuf ka dhahaya hataa odu imtixaami ajira oo usii riwaayo ku arkay ajira oo ilaahay ka oo ka badbaadiy odida kamida odida inta le waa waxaanay camal ka dhacay oo aag aan shakri oo meel ku xera saa eyaad usoo tiri ilaa ilaa igajimaysa akيirا wa ilahi waa kasomoti al xoogs manaa jamaalkiis wisa soo jiidahay manaa saa dhacde galaalina yusufa riwaaya ku ark tanas xasuusa sheeka oo dheer ahayd ani bacdigeeda waamaamto naskeri waxaa loo dhahay idi ani camala ishabahdi wax kastacmal loo dhahay tacbir carabi waay markaya anshadu waa inshaadeen waanta idaa arsalta darfaka raa'ida liqalbika yawma adcabadka almanaadiru waanta adiga idaa arsalta darfaka hadii ishaada ad udirtid raa'idan saxan liqalbika oo saxan uu dhigtid yawma maalinta adcabadka almanaadiru meelaha adayeysid anaa ku daalihaayana indha adi kalbiga oo kusocdo oo sahna aswiyaay waaye manaadirka dalab kutaaliha ra'ayta ad ra'ayta aladi laa kulahu anta qaad waxaa arkaysaa wax oo kulligiis ad ad uwaanin caleyhi korkiis ad uwaanin walaa can bacdihi an tasaaba o bacdigiisine ad kasabri karin ad adkeysaa wax oo kulli ad awoodi karin aa adkeysaa oo bacdigiisine ad kasabri karin aa adkeysaa saas waa manaa isha macnaha halki isaha maloo dhigo mala raacs wa yani waa ku daaleysaa hmm. wax kasta waa isha waa caanshaka mugtahay wax kasta wa waa caanshaka wa ula fiicnahaa adigina ma awoodi karta wa waxyaalaha bacdigeedina maka sabri karti ilaa oo oo dambi ku dhacdas ku humbaara ilahan kamagan gelniye waqaala bacduhum bacdigoodi waxay dhaheen suufiyada laa yumkinu lkuruuju min annafsi binnafsi in nafsada xaggeedi laga baxo ma suurto binafsi nafsada loo baxo laa yumkinu lkuruuju in laga baxo ma suurto min annafsi nafsada xaggeedi binafsi nafsada loo baxo ma suurto wainamaa yumkinu lkuruuju waxaa suurtowaa mafsada laga baxo oo laga adkaado billaahi adoo ilaahay kaalmaysaayo adi iskaadi ma uu baxi kartid mafsada ma maamuli kartid mahana kartid ilaahay loo kaalmaysa daacada waxyaalaha waay waayo macnaha waqaala waxaa dhahay haddana bacdu sufiya la socda hadalkoodi istarix maca allah ilaahay ula ula istarix ula ula naso macihiisi adoo tihid naso ilaahayna manaa tacbiirka sa u lakdayaayo ilaaliya istarix maca allah adoo ilaahay naciistihid oo qalbiga kuhaasi neefstarix neefso tastarix can illah ilahi xajiis waaka aka neefkasidee macnaha aska wada wawaay fa ina man istaraaxa maca allah inta adiga hadal hadal maafaka ani hadalka hadda adhahay oo kaduwan e faina man istaraaha ninkika oo ilaahay nacigiis oo neebsado oo nafsadiis xasisho naja wa waa kora man istaraaha can illah ninki ilaahay xaggiisi ka neebsado oo dhaacda oo dhaafa camal waa halaga waa halisama maana saasaa ku jira walistiraaxatu maca allah ilaahay macigiisa loo loo loo reexasa tarawux lqalbi bidikriyaa loo wadaa adas kasti qalbiga oo ku raaxaysta ilaahay dikrigiisaa loo wadaa ma ilaahay loo macigiisa loo raaxaysta taas waay raaxada qalbigaa loo nisbeeha walistiraaxa ilaahay can illah ilah xaggiisi laga raaxaysta laga raaxaystane waxaa loo wadaa si mugtaa istarix maca allah ilaahay macigiisa oo raaxaysa tahay mudaawamat lgafla la macnaha min iskenaya tastarix laa tastarix an ilahi camal inay tahayaan umale lakin hadii oo nuskhadaada dhigeynin maxaa yaal macna oo istarix maca allah laa tastarix an ilah saas inay tahay aan wanaagsahaa marka maxaa yeele manaha ilaahay xaggiisa akanasanin waaye akanasanin manaa dikriga ilahay agoyn markaas halarka waa toosa se warkasi isaga saacada oo baarkiisi wax la qaada kara ma waxaasoo dhalaa eh, istarix maca allah tastarix can illah alada oo socod kara ma ah allahu aclam sidhigana saas waayo lakin anig ay cuntami waayo hadii olajeedi kale oo olasisku jiraaba kaas allahu aclam waqala sheekh abu cabdullah mohamed bin cali atirmidi alxakim oo xakim la dhehi jiray radi allahu tacaala canhu min weynasanikani suudis qaarkooda waa qabna aad suufiyaas xikam sub oo xikmayaal aska hadlaayaa jira xakiima bur dhahaa xakiim turmid yaal dhahaa asaga naftigiisi maadaama hadalkiis oo si naftigii hadalkiisi adda aan dhexgeli doono inaa xoogaa wax ka ogaano waa loo baahan yahay waxawaaye huwa min kibaari shuyuuk shuyuuqda waaweyna isku jiraa tasaaniif oo culumta oo suufiyada asku leeyahay waxaas la saaxibi abu turaab naqshabi nin la dhehi jiray akasaaxib axmed bin xadraweyh wabn ljala wagayrhm intaasas la saaxib ahaa akla socoy su'ila mohamed bin cali can sifat اlkhalq isaga waay no bin cali sheo isaga waaye waxaa la weydiiyey khalqiga sifadiisa faqaala ducfun waaye daahirun oo daahir eh khalqiga wadacwa carida wax la sheegahaayo oo balaaran waaye waqaala waxaas dhahay eh, xakiimi turmadi Eh, ma صنفtu xرفa xرف عan تدبيri aniga tadbirkeyga xagiisin kasanif inaas dhahay walaa liyusaba ilaya inaa aniga isbalowa dhahayne wax xaraf musanif inaas dhaha hal xaraf laakin kana waxaas ahay ida istada calaya wakti waktiga ad igu darnaado atasala bihi waa iskaga daashaalayaas dhahay humuumta murugta aan ku baabiayaas kusanifayas aniga oo oo ismaamulaay maeenas dhahay oo aniga ka shamaysahaayo oo wax aniga oo usanifa inalinisba blowa kutukacelifidi dhahaayo niga aheenas dhahay waxalesahay sanifideas dhahay hadaan aniga murug iyo waxa aan la kulmo ya eh, tasniifkan isku mashkuulhay waa isku wa kana radia allahu canhu yaqul waxaas dhahay salaaxu sibyaan ilmaa waxay kusuu badaan fi lmaktab duksiga ay ku fiicnahay ilaad qofsgeliyaal rabaa wasalaaxu qutaaci tariik dadka oo shaftada ah shuftada ah oo jidgooyayaalka ah waxay kusuubadaan asla fi sijni xabsiga waa la arki fakam dad oo sijniga oo xumaajina sijniga kutoobakeen waa la arki waa badan yihin wasalaaxu nisaana asdhaay dad naayaa waxay kusuubadaan asdhaa fi lbuyuut naayaa mininka asturka ufiican ninkaan hadalada uhadli saas waay wais inta ku dhahay hadda soo naqano waxaas dhahay eh, eh, imaamkan weyn oo xakiim la yiraahdo dikr llahi tacaala ilahay xuskiis yurabig lqalba qalbiga waa qoyaa wayulayin waa jilciya faida khalaa cani dikri qalbiga hadii dikriga ilaahay ka khaali ahaado asaabatu waxaa ku dhacaa xaraarat nafs nafsada kuleelkeeda ku dhacaa qalbigaas ku dhacaa wanaaru shahawaat shahawaadka oo macaasida shahawaadkeedi oo la raacaayo dabkeedina waa ku dhacaa qalbigaas ku dhacaa fayaqsuu waa engegaa wayaybas waa engegaa wamtanacat ilacdaau waa boonaayaan xinaa can saacati bacda ilaahay waa boonaayaan ma awoodi karaan anaa hidaaya hidaaya anaka aswaha sacabulhamzira beed as oo dhahaya sacbusaaho idaa halat ilhidaayatu qalban nashidat fi lcibaadati lacdaa hadii hidaayada qalbiga ay ku degto ya oo acdaa xibnaha nishaday ku yeelahayaan cibaadada ilaahay iyo daacadiisi amaa saas waaye marka ilaahay dikrigiisa wa wax qalbiga jilacayo usig waaye hadiiba oo qalbiga oo dikriga alaa bidikri illahi tatmainu qulub qur'aanka lu dhahay xaraaratu nafsiyaa ku dhacaa al dhahay naaru shahawaada ku dhacaa markaasas khasaawa asgalaa khasaawadii hadaawata aan ka hadleyni ninki waa arkeysen hadda aan soo sheegna shahwatu laban labaatan sano khasaawadee soddon sano miya ay haashay marka hadalkiisa aan sii wadno faida madadtahaa inkasrat kashajarati faidaa madadtahaa hadid ood ku ziyaarisid inkasarad way jabtaa kashajarati geed camal idaa yabisat anaa hadii ingirto laa tasluxu musubato ilaa lilqadci saasayt waaye faidaa madagtaha inkasrad way jaweysaa kashajarati geed ilaa yabisad hadii inka laa taslixu mausubat ila lilqadci biy hataa dib kawaraawisid wax ma wax mataraayno geedka wa waa jaweysaa marka saasayka waaye faidaa madagtaha inkasrad kashajarati sidii geedka camal ay ujaweysaa idaa yabisad hadii inka laa taslixu mausubat ila lilqadci watasir waquda linaar duxulay noqohaysaa acaadana allahu lkariim minhaa ilaahay anay anay mayo nafsadaas uwadaa manaa hadii nafsadaas oo saas naqatay oo qalbigaas saas naqday nafsadeedi hadii oo hataa oo waraabisid biyo waxyaalahaasi waa jawesa wax m wax mu faa'ideeyahay way markaasi wax muta dikriga hataa adii wa fiican mufaa'ideeyahay way saasay noqohaysaa وqal الشeekh abu cabdالlahi محamed بn الfadl waxaas dhahay رadi الlahu taعala canhu محamed بn fadl kasi naftiisi waxyaal oo tarjumadiisa rabaa inaan itaabto محamed بn fadl asalkiisa waxawaare balk waay lakino ukrija minha bisabab manhebta asxaabta sababteeda lagu soo bixiy balk محamed bin bin fadl kanati madhabta asxaabta darteeda dad cadawas ku yeeshi madaahib kalaa jirana oo mudanay oo logu badan yahay waa loogu soo bixi wajaa ilaa samarkandaas imid wastawdanahaa meyaas wadanka yeeshi wamaata bihaa waxaasku meyaa asku dhinti samarkandaas ku dhinti sanada makii ahayd saddex boqol iyo tan sagaal wa kana min kibaari mashaayikh khurasan khurasan mashaaikhdeeda waaweynas kamid ah wasaaxiba axmed bin xabraweyh lbalki wagayruhu iyo keyrkiis ininki hadda lasosheeasku wakti ahaayeen walam yakun abu cثman غayru min mashaikh walam yakun abu cثman الhayri yamilu ila ila yamilu ila ajd ila ajli min min mashaikh maylu ilayhi macnaha abu cثman الhayri ninka dhahi jiri alahay mashaaikhda kaf oo kamide ma u ilahen sidii ninkaas uu ilahaye maxamed bin lfadl uu ilahaye وkاn رaضي الله عnه سyd محمد بن الفضل cاgta hجiri loo وaجدت في نفسي قوة hadii oo نفسadeyda xoog ay lahaa laheyd ladkltu ilى akي محمد بن الفضل cاgta hجiri yaal dhahay waxaa dhahaa abu cثman الحyr yaal dhahaa ladkltu ilى akي محمد بن الفضل سمsاr الرiجاal ahay وkاna رaضي الله تعالى عنه yaqul waxaad dhahi jiray addunya badnuka addunyada calooshaadi waayo fa biqadri zuhdika fi badnika intaad calooshaadi ad ugu zaahid noqo heesid tazhadu fi dunya addunyada ad ugu zaahidaysa macnaha intii calooshaadi waxyaalaha nti cuntimada ad u dhooreysad addunyada ugu zaahid noqo heysaa wakana radi allahu canhu yaqul sayd maxamed bin fadl waxaas dhahi jiray idaa ra-ayta yastaziidu min addunya hadii ninka muriidka ah ad aragtid addunyada aziyaad tahay adkadawa shuq adkadawa ordaayo addunya iyo raaxadeedi fadalika min calaamati idbaarihi nin oo jidka kasoo jeestay inaasyahay ad calaamo iyahayaal dhahay wakana yaqul waxaa kala hesila sayid maxamed bin mufadal min ashaqaa darsiga waxaa kamid ah an yarzuqa alcabdu an yurzaqa alcabdu in luu arzuqo suxbata asaalixiin owliyada inaas la saaxi o luu arzuqo walaa yaxtarimhum osa ixtiraamin ilahan kamahingalna furs marki isdhinto waxaa so baraarugtid o adin ogaala o kidmila waxba ku tara intas noolahay shaq shaqaawala aska shaqaawalu sheegay dadka waxyaalahaas dadka ibtileeya iska jira waxyaalaha camal waruwiya ana ahla balk lama nafahu min albaled ahlu balk markay ka buriyeen beledka sayid maxamed bin fadl waaya marki ahlu balk ay kaburiyeen beledka aldhahay dacaa caleyhim waa hawaade waqaala waxaas dhahay aldhahay allahuma imnachum sidq sinta sidqiga kareeb falam yakruj min dalk bacdahu sadiqun abada min sidiq eh, maqaamu sidiqiya gaari makasoo bahina aldhahay usaku hawaaya aldhahay yana oos kareebo beledkaas dhan sidqiga wilaaya waayna wilaaya oo tan sarees waayo oo khilaafada muhamadiyada oo oo lumutees ahaayo eh, taasi marka ilahay waa ka ajiibi al dhahay marka soo baxin al dhahay beledkaasi bacdigiis nin oo sidiiq oo wilaaya oo sidiiqiya wato sidi sidiiqiyat lcudma marka hadda sheekh abu cabdillah mohamed bin lfadl warkiis aan usoo noqona waxaa tiri radi allahu taala canhu alcajabu waxaa yaab leh ad min man yaqtacu lawdiyata walmafaawiza ninka oo oo waadiyaalka goohayo togog hagohayo iyo meelaha bahgooya hagohayo alkifaar isku macna waa mafaad iyo kifaar wa farki weyn ma udhaxeeyo ninka gohayo meelaha bahgooyayo meelaha togogta jibaashi dhaxdooda miya istog waadi a meelaha meel banaan waa jibaalku hareer ha saas camal wa aw gohayan ka ya yaable hastaye ducaafna ugohaayo liyasila ilaa beytihi waxaramihi oo sisku gaaro ilaahay beytkiisa iyo xaramkiisa maka as wadaa i kac badan isku gaaro dadka xajaayada dadka cumraba baxaayana iska wadaa maftaan dhulhaas oo bahgooyhaala maraayo maftaay si jidka kusoo gaabto waxyaa dhibaatooyin badanaa looga tilmaayay dugaas waxaasaa ninka hor imaan karaa waha saasaas ahay kaasaan kayaayo as ahay ya hadalkaas hadalkaas ifiican uraacyaa nin oo dugagta iyo bahgooyaalka oo goohaayo isii kacbada isku ahaan oos oosna os os oosna ka yahay maqsuudkiis liana fihi aathaara ambiyaahi inaa ambiyada aathaartooda meeha as yahay ha alaas dhibaatooyin u soo maraayo aathaartaas nabiga inaan soo ambiyaalka aathaartoodi waxaan ibrahim msi maylugtiisi istisaay calaamade maqaam ibraahim aathaart aathaartood le mano waxaa an nabig hortiisa isna waxaan ogtahay ambiyada aasaartooda inaa soo arka ahaan iyo saas e, laa yaqtac iyo zamzamka aasaarta aasaartiisna maano nabi ibrahim hajar meeno soote jibril usudayaan ki ome osgarba uu dhisahay aasaartaas dhan inaa soo arka ahaan as as halahaas dhibaatooyin aa susoo maraayo kaasaan ka yaabi as dhahay laa yaqtacu nafsahu wahawaahu maas gooy waay as nafsadiis maxaas ugooy waayo hawadiis maxaas ugooy waayo xataa yasir ilaa qalbii qalbigiis inaas gaar ahaan qalbiga ya faina fiihi waxaa ku sugan ahaan as ugooyo aathaara mawlaahu mawlihiis aathaartiis nafsada maxaas ugooy waayaas tahay oo nafsada naftigeeda shani waa mogtahay hda adoo nafsad miyaa asira nafs amaara bisu alawaama maraaxilyaal badan ay soo gooheysaa waana dhib leeyahay dhedhel maaha yaal badan dhibaatooyin badan alool kulmaa nafsada tarakiyaad ay ku leedahay nafsada kasta samad ay munaasab leedahay kutooda fiyudaadka ku hasheega <clears throat> ilaa khaldi ad kasoo gaaro oo marka aataarta mulaa me ad ku arkaa <clears throat> maxaa saas isu yeeli waay hartaayo kalaas oos xajka dhibto haayo maxaas uu dhibto waayo nafsadiisi oos amaanto oo waxyaalaha xunxun askareewo asleyliyo cibaadada asku kalifo ilaa qalbigeeda ay ka gaarto oo qalbiga oo mahal oo ilaahay nadradiis usuu bata ay noqoto neasaska arki lahaay marka aasaarta mawlahiisaska arki lahaay cajaaibka malakuudkasku arki lahaaya kasti malakuuta samaawaat cajaaibteedi as aska arki lahay carshiga kursiga meelahaas as asku arki laho maxfuudka malaaigta as as as as as arki lahaay hadal oo aad macno weyn oo aad loo fiiriy ubaa aaaansi waqala sheekh abu tarabi naqshabi waxaasi radi allahu canhu man shagala mashguulan billahi an illahi nin ilaahay ku mashguulsan ninkii ilaahay ka mashguulayo atrakahu ninkaas waxaa soo haleela almaktu fi lwakti cadada ilaahay isla waktigaasi assoo haleele saa kasi alaan waxa amraa nin iska cibaadeysa nin ilaahay fikrigiisi oo haayo adimaaye sheeki walaas macnahaas len ani hata kul macna kalkasi xeel wadan sheekh waa dhaci karaa <coughs> taas aba iska cad yani lakin nin oo daacaysan oo adiga oo dhinaciisa sheekay ah, waxaasi oo ka mashquulies ilaah caruhay ah, ilaah caruhay wax oo shak ku jira maaha o kamaa qaala amase hadal oo saan dhigma camal oo kan daw as dhahay nacuudu biwajhi lkariim ilahay wajigiis kariimka ahay aan aan magan galnay min maktihi wacadaabihi laliim caradiis iyo cadaabtiis oo lahawale xaggeedi أنا ومن جن والله أعلم لا أنا وأنفعه